وجهان فيه من اقسم وغير تواحر تنعم بائست يائست وله يبيس وهلا وأفرد الكسر فيما من وريث وولي warim wariicta wamiqta mac wafiqta xulaa wfiqta mac wariya lmuqxwihaa waadim kasra lcayni mudaaricin yali facalaa dalwaawi faaan aw ilya caynan aw ka ataa kada laziman kaxana alaa alxamdu lilaahi laa abqii bihi badalan alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allaahu u sugnaaday axmadu ilaahay baan mahdina laa abqii xaalo aanan dalbayn badalan bedel canhu canillaahi ilaahay iga bedel ah xamdan mahdinayaan ilaahay mahdinaa xamdigaasoo yuballiqu gaarsiiya alxaamida kan mahdinaa min ridwaanihi ilaahay raalliahanshadiisa xaalo uu ka ahaaday alamala ayilma'muula shayga la hididiishana alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allahu u sugnaaday shiiqu nadmiga bisinka kuma bilaabin sababtoo ah waxay yidhaahdeen culummadu in bisinka la nadmiyo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 maxaa lagu tilmaama qadiim ma bidaaye leeda ma laha marka sidaasay culummadu u dariishadaan waxaa layihi marka qadiim alle waa lagu tilmaami karaa marka xamdi wuxuu leeyahay aqsaam afara xamdu qadiim liqadiim allaha qadiimkaaho isagu ismahadina alxamdu lilahi rabi اlcaalamiinaaba ka midaba alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin iyo xamdu qadiim lixaadi allihii qadiimka ahaa oo asagu makhluuqii ammaana wa inaka lacalaa khuluqin cadiim iyo xamdu xaadi liqadiim makhluuq xaadiثa oo qadiimkii ammaanaya waa annaga mid aan leenaha alxamdu lilah rabb اlcaalamiin iyo xamdu xaadi lxaadi makhluuqa bacdigiis bacdiga kale ammaano wey marka xamdigiina aqsaamu leeyaha la yidho afarahoo waa xamdu qadiim liqadiim allihii qadiimka ahaa oo asagii qadiimka aha ismahadinaya alxamdu lilah alxamdulilah rabi اcaalamiina baa ka mid ah oo alxamdulilah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 maxaa u daliil ah warkaas waa warweyne ogaada inaad xoogaa barataana waa kugu roonta wadaada wuxuu dhihi jira xaydhibe intay taagan tahay xaa u daliilaan la taagnaanayna ee ha joojinina xaa u daliila xaydhibe intay taagan tahay war waxaan xaad samayd xaydhibe muddo waa ishaynayaan u dhihi jiray xaydhiba iyo xaa u daliila xaydhibe kuleeyahy xaydhibi weydo xaydhibe inaysan nabi lahayn cibaado aan nabi lahayn cibaado fiicana ha xaydhibe waxa wey intay taagan tahay waxaad wadaan xaa u daliil xaydhibe waa cibaadaan nabi lahayn oon abtiris lahayn so ma jeedid marka waa dhibe waxaad tidhahdaa marka aalki waa kuwaasaa saxbihiina waa jamcu saaxib sida rakbun uu u yahay jamcu raakib ah, rakbun jamcu raakib siduu u yahay saxbun waa jamcu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 oo dhexdaana cayn xarafka saddexaadna laam daraba say u shaqlantahay saddex fadxaa saaran soo maahan maxaa leedaha daraba calaa wasni facala waxaa lagu yidhi shariba miisaan saar shariba waa saddex xaraf xarafka ugu horreya fa ka dhig xarafka labaadna cayn saddexaadna laam laakiin xaad samaynaysa ad u sharagan shariba say u shaqlantahay xarafka dhexda waa kasrisayin soo maahan wasnigana saas yeel shariba calaa wasni faacila sharufa miisaan saara lagu yidhi sharufa xalada sharufa calaa wasni faacula waxaa lagu yidhi darbun miisaan saar darbun darbun maxaa leedahay calaa wasni faclun waxaa lagu yidhi daaribun aliftaas waa zaa'id ka mid maahan kelimadda asalkeeda waaba ogeedoo daraba waa tinoo ahe alifku waa zaa'id xaraf hadduu zaa'id yahana marka miisaanka la saara sidiisa loo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 xaa la yidhaah qaacidaad u baahanta waxaa la yidhaha maa kaanat faauhu walaamuhu اlأuulى min jinsin waaxid wa caynuhu walaamuhu haaniya min jinsin waaxid maxaa la yidhahdaa rubaaci oo mudaacaf mudaacaf rubaaci maa kaanat faauhu xarafka ugu horeeya walaamuhu اlأuulى min jinsi waaxid wa caynuhu walaamuhu haaniyana min jinsi waaxid sida waxaad tidhaahdaa zalzala hadda fiiri zalzal zalzala zaa'ida koobaad waa maxay faaulkelima laamta koobaadna waa caynulkelima haye zaay saddex xarafka sadex soo zaay maaha marka waxaa leedahay fa'da zaa'idaa saddexaad waa maxay waa laamul uula laamta ugu dambaydana waa maxay laam haaniya zalzala kabkaba cascasa damdama waa kaasa waswasa halkaasna waxaan uga gudubnay mudaacafkii wuxuu leeyahay mahmuus waxaad tidhaahdaa daa dhimiyu ra'sahu daa adimiyu ra'sahu cinda icdaa'i اljizya markuu jizyada dhiibaayo xoogaayu ka xunyo qoorta laalaadin ama qoorta laalada ama laalaadin keen un hadaa iimaanka diiday daa dhimiyu raso daa fiiriya sow hamsa kuma jirto mahmuuska waxa weeye waa ficilka xuruuftiisa asalkaa hamsa ku jirto ah, mahmuus waa maxay waa ficil xuruufta asalkaa hamsa ku jirto haddaan xaraf asal ahayn hamsadaas mahmuus lama yidhaha ficil ah, meeqaan sheegnay lix ma sheegnay waxaa ka mid a ah oo lagu sheegaa faclala waxaa la yidhaha tasmiyaة اlxayawaanaat tasmiyat اlxayawaanaat qof awal ficnaa jiray oo dabeecad ficna akhlaaq ficnaa dabeecaddii ka xumaatay waxay laba kelima haddaad tihahdaanba gacanta ugu qaada caqraba fulaanun dheh caqraba haraanu noqdo dabaqaraaf buu noqday hangaraluu noqday dheh caqraba fulaanun ninkii heer ahaa haraanu noqdo dabagoduu noqdo dabdibqaloocuu